السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم wadakir faina adikraa tanfacu lmu'miniin wmaa khalaqtu اljina wاlinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhm min risqi wmaa uriidu an yuطcimuun ina allaha huwa اrazaaqu dulquwat اlmatiin waqaala اnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi waصaxbihi wslem man sala alcishaaa fii jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa alleyl waman sala asubxa fii jamaacatin fakaannamaa qaama alleyla kullah wqaala calayhi asalaatu wasalaam alcibaadatu fi lharaji ka hijratin ilaya ow kama qaala sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal annakana na waafajiyey inaan ilaahay dartii nin soo buuqanno ininkana ini waafajiyey inaad ilaahay dartii aada noo soo dhoweysaan oo ilaahay dartii masaajidka aan ugu wada tukanno ilaahay dartii in aan wada fadhiisanno taasaa nicmo weyna xadiis alqudsi baa ilaahay yidhi wajabat maxabatii lilmutaxaabiina fiya wlilmutajaalisiina fiya walilmutasaawiriina fiya waa xadiis alqudsi ilaahay baa leh kuwa aniga dartay isku jecel ee aniga dartay isku ziyaaranaya ee aniga dartay isku buuqanaya ilaahay baa le kalgacaylkayga ayaa u waajibay fadhigaa aan ilaahay dartii aan u wada fadhiisanay ayaan ilaahay jala wacalaa jacayladiisa iyo ridihiisa aan ku mutaysanayna insha allah ilaahayna kulligan waanu wada baahannahay mar walbana waxaa laynaga rabaa ilaaha inaan garanno oon ilaahay jalla wacalaa aan ugu mahadnaqno nicamta ilaahay uuna siiyey aadam calayhi salaam markii ilaahay nebi aadan uu abuuray ereygii u horeeya nebi aadan afkiisa ka soo baxay wuxuu ahaa alxamdu lilaah markuu hindhisooday qur-aanka suuradda ugu weyn acdam suura fi kitaab illaahi caza wajala waa suuratu alfaatixa ayaduna bacda albasmala waxay ku bilaabantaa alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin mahad dhammaanteed waxay u ahaatay lilaah caalamiinto dhan allihii rabbiga u ahaa ahlajannuhu markay jannada ay galaan iyo ka laftigoogu hadalka u dambeeyay odhan doonaan waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markay ilaahay baryayaan ee ilaahay ay ugu shukrinayaan badbaadada ilaahay uu ka badbaadiyo dhibaatadii qiyaamaha iyo naartii ee jannana ilaahay jala wacala uu dhaxal siiyey bay odhan doonaan waqaaluu alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ina rabbana lagafuuru shakuur banka qiyaamo khalqiga markay joogsadaan ay kulligood isa soo wada taagaan hadday ahlaljanno ay yihiin iyo hadday ahlannaar ay yihiin intuba ereyga u dambeeyay ay odhan doonaanna waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa tara almalaa'ikata xaafiina min xowli alcarshi yusabixuuna bixamdi rabbihim wqudya baynahum bilxaqi waqiila alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ahlal jannuhu jannada ay mutaysteen jannada ay heleen badbaadada ilaahay jalla wacalaa uu naarta iyo dhibaatada uu ka badbaadiyey ku xamdinayaan laakiin ahla naarku maxay ku xamdinayaan baa layidhi ahla naarkuna cadliga ilaahay markay arkaan bay xamdinayaan wamaa rabuka bidalaamin lilcabiid naf walba halkaa waxay la timi day laga abaalmarin doonaa afdal ducaana wuxuu nabigu yihi inay tahay alxamdu lilaah afdal dikri laa ilaaha allah cibaadada qowliga ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa laa ilaaha ila allah wa afdal ducaa alxamdu lilah baryo ilaahay la baryana ugu fadli badan inaad tidhaahdid mar walba alxamdu lilaah lain shakartum la asiidanakum ilaahay baa haddaad shukridaan oo nicmadda aani siiyey igu shukridaan baa ilahay yidhi aniguna waa nin siyaadinayaa cumar binu khadaab radia allaahu canhu ayaa odhan jiray saddex ha iloobina buu odhan jiray saddex saddex baa inagaga xidhan istikfaar baa ilaahay yidhi wastakfir illaaha ina allaha kaana gafuuran raxiima istikfaarta ha ka tegin baa lagaa yidhi ilaaha aada baryaysaa ee mar walba aada u noqonaysaa xaggiisa waa alla dhaafid badan oo naxariis badan weeyaan adcuunii astajib lakum baa ilaahay yidhi iboydiista anigoo ibarya aniguna waan inaga ajiibayaa ducadiinne lain shakartum la asiidannakum haddaad nicamtayda iigu shugridaan baa ilaahay yidhi aniguna waan inii biirinayaa dembiilaa taho mar walba dembi uu kaa soo dhacayaa marka istikfaarta ha ka tegin mar walba waxaa tahay mid baahan ee baahidaada ilaahay u sheego ilaahay bari oo saacadaha ducada la aqbalee ducada ilaahay aqbalo ee axaadiista nebigeena calayhi salaatu wasalaam nebigu noogu sheegay xilliga ilaahay bari oo baahidaada ilaahay u sheego salaada markii laga baxa ducada waa la aqbalaa roobku markuu da-ayo ducada waa la aqbalaa maalinta jumcada saacat ku jirta habeen walba waxau nebigu noo sheegay inay ku jirto saacaad ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ducada aqbalayo uu leeyahay ayaa waxay weydiisanaya hansiiye ayaa toobadkeena toobadda han ka aqbale ayaa maaragtana dembi dhaaf doonay dembigiisa han dhaafe saacadaha kaco ilaahay la munaajoyo baahidaada ilaahay u sheego aqrab maa yakuuna alcabdu min rabbihi wa huwa saajidun faakiruu fiihi adducaa faqimanun an yustajaaba lakum buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu addoonku ilaahiisa ugu dhawaasho badan yahay waa marka sujuuda wejiga dhulka uu ku hayee xilligaa ducada badiya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa xaqiiqaa buu nabigu leeyahay xilligaa ninka ducaysta ilaahay ducadiisa inuu aqbalayo walaalkaaga muslinka oo aan kaa warqabin ood u ducaysaa bidahri lkeyb aad uga ducaysaa ood ilaahay iimaan u weydiisaa hidaayad ilaahay u weydiisaa towfiiq ilaahay u weydiisaa barwaaqo ilaahay aad u weydiisa caafimaad ilaahay aad u weydiisaa taasaana ugu ijaabo dhow buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam adigu walaalkaaga muslinka aan war kaa qabin markaad u ducaynayso korkaaga malag baa taagan mar alli markaad walaalkaa u ducaysidba walaka miluhu malagii wuxuu ku leeyahay aamin ilaahu ducada aqbal walaka miluhu adiguna waxaad walaalka aad u tidhi adigana annakaa ku nidhiyo aamiindha buu ku leeyahay malagu ducadaadaas adiga in la aqbalaya ilaahay baa garan laakiin ducada malag waa mustajaabo weeyaan markaad walaalkaaga muslimka isagoon kaa warqabin aad u ducaysid waxaad walaalkaa ilaahay aad u weydiisid adigana malag baa ducadaa tu lamida kula dul taagan oo ilaahay kuu baryaya adcuunii astajib lakum ibarya baa ilaahay kuleeyahay ducadiina waan aqbaliye marka ducana ta ugu fadli badan buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam waa inaad tidhaahdid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta innaka su-aasheennaa badan baahideennaa badan waxa dadku inta badan ay eegaan inta nicmadda ka maqan bay eegaan inta nicmadda ay haystaan ma eegan nicmada aragga nicmada maqalka nicmada caafimaadka nicmada insaaniyadda nicmada arsaaqadda wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddii nicamta ilaahay nagu galladaysay haddaad tirisaan baa ilaahay le ma soo koobi karaysaan ilaahay bay noo nicmeeyey marka ducanata ugu fadli badan buu nebigu yihi waa maxay waa inaad tihaahdid mar walba alxamdu lilaah calaa nicmat aliimaani walislaam waliba nicmada ugu weyne ilaahay jala wacala uuna siiyey waa nicmada islaamnimada weeyaan dad badanoo maanta muslimiina nicmada ma qadariyaan nicmat alislaam haddaan garan lahayn oon hoos u eegeyn lahayna iyadaa nicmay noogu filan mihqaala dara min iimaan qofka qalbigiisa mihqaala dara min iimaan oo khayra ama iimaana uu qalbigiisa ku jiray adduunyada ka tega buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam ilaahay jannada waxa uu ka siiya jago jan jago leeg adduunyada tobankee leeg baa jannada ilaahay ka siiyaa muuse calayhi salaam ilaahay waa kii barye yidhi kugu barya isii markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa waxaad la laa ilaaha ila allah dheh markaasuu yidhi yaa rabbi addoomaha wan wanaagsan kelmaddan way yidhaahdaane tugo aniga ii gaaray si oon kugu baryo markaasaa ilaahay hi muse yaa muusa toddobada ceriga toddobada dhul haddii la qaado miisaanka kafad la saaro kelmadaana kafada kala la saaro kelmadaaba ka culus baa ilaahay ku yidhi xadiid saxiixa nebigu calayh salaatu wasalaam waa maalinka qiyaamaha nin ummadayda kamida ayaa ilaahay banka qiyaamo kala soo dhex bixi doona waa laga soo dhex soocan doonaa markaasaa la hordhigi doonaa sagaal iyo sagaashan oo midkii la fura buu nebigu hi ilka aragtay oo dunuub iyo macaasi ay ku wada qoran tahay markaasuu addoonku yaabaya markaasaa ilaahay ku odhan doonaa malaa'igtaydii camalka soo qoraysa may kugu xadgudubtay markaasuu leeyahay may igumay xadgudbina waxa meesha ku qoran oo dhan anigaa geystay afalaka cudrun hadana wax cudurdaara ma sheeganaysa markaasuu leeyahay maya balaa ina laka cindanaa xasanatan laa dulma calayka alyowma uxdur wasnaka agtayada hal xasano ayaad soo dhigatay oo kuu taale halkan meeshan cidna laguma dulmiyo waa maxkamad weeyaan ilaha caadilka ayaa ka taliya wanadacu lmawaasiina alqisطa lyowma alqiyaama falaa tudlamu nafsun shayئa wain kana mihqaala xabati min khardal aataynaa biha wakafaa bina xaasibiin mihqaala dara in la eg oo khayra ama oo shara ninka maalinta banka qiyaame isagoo wata tega laga dulmin maayo ba ilahay lagu xadgudbi maaye waxa uu la tegay baa laga abaal marin doonaa waayo ilaah caadila maalinta ka talinaya maxkamadaas mid laaluush qaadanaya mid laaluush la siinaya mid shafaacad maaragtaana ilaahay noo ergee markaa la odhanaya meeshu ma taagne waxay taagan tahay waa maxkamad ilaaha caadilka ayaa kala saaraya khalqigiisa nin walba camalkiisa marka hore lagu dhaqaajinaya beedna ilaahay tabaaraka wa tacaala shafeecadda malaa'igta iyo shafeecadda ambiyada iyo shafeecadda culammada kadib ayaa la bilaabi doonaa markaasaa ilaahay odhan doona agtayada hal xasana ayaad soo dhigato kuu taalle oradoo halka camalka lagu miisaamo teg baa lagu odhan doonaa waxaa la soo saaray buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam biaaqad warqad yar oo ay ku qoran tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh deedna markaasaa la qaadi markaasuu leeyahay maxay intay kaga dhacaysaa kelmadan warqadan yari sagaal sagaashan register oo midkii la furaba uu leeyahay ilka aragtay maxay ka gaadhaysaa markaasa la odhan doona uxdur wasnaka halka camalka lagu miisaama adigu iska teg markaaswaa la keeni doonaa sagaal sagaashankii register xaggan ayaa la saari doona kalmadii towxiidka qalbigiisa ku jirtu la yimidayna kafada kalaa loo saari buu nebigu yidhi falaa yadkhulu maca ismi illaahi shay ilaahay magaciisa wax ka cuslaanaya ma jirto buu rasuulku yidhi kalimatu ayiba dad muslimiina oo ashahaadanaya oo weliba diintii danaynaya oo masaajidii camaraya oo diintii baranaya oo diintii dhegaysanaya oo diintii ka hadlaaya ayaa ilaahay naga dhigay kam nicmadda qadarkayga maba garan karnaba maanta inagu dadka ahl addunyuhu adduunyadooda qadarkooga qadarkeyga way gartaan magaaladan aad ku nooshaan lacag suuqala lama maro waa isugna dahabkana warkiisaba iska daaba sida dahabka iyo lacagta qiimaheega loo gartay ee loo ilaalinayo ayaa loo baahan yahay diinta islaamka in qiimaheega qadarkeega intood la garto in loo ilaaliyo maa qadaru llaha xaqa qadrihi ilaahay cadamadiisii cibaadadiisii uu xaqeyn nooga lahaa umaanu caabudin umaanu garan markaasaa ilaahay ludfigiisa iyo karamkiisa iyo dulqaadkiisaa ilaahay nagula tacaamulaya wailaa acmaal aan mutaysanaynaan arlada dusheeda aan ku joogno ma hayna maanta laakiin raxmaddiisaan ku joognaa dulqaadkiisaan ku joognaa ludfigiisa ayaan ku joognaa asturkiisa ayaan ku joognaa yaa man adhara aljamiil wasatara calaya alqabiix waa munaajaadkii nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam rabbigii markuu la munaajoonay uu ku ducaysan jiray yaa man adhara aljamiil wasatara alqabiix ilaaha quruxdaydii sifaadka igu wanwanaagsanaa intii wanaagsanayd ii muujiyey ee intii ceebtayda iigu ogaana ii qariyayow allahaasaa mahadla buu nabigeenu ku ducaysanaya habeenka markuu ilahay la munaajoonayo nicmadda inta intaan haysanaa la rabaa inaan eegno inta naga maqan ha eegin inta kaa maqan ha eegin dadka maanta muslimiintu intooda badan waxay eegaan nicmadda inta ka maqan bay eegaan yutaa ywma alqiyaamati biancami ahli biancami ahli yu'taa ywma alqiyaamati biancami ahli اdunya min ahli الnaar fayusbqu sabqة fi الnaari ثuma yuqaalu hal ra'ayta khayra qaطun hal mara bika naciimun qad dadkii adduunyada soo maray min maalinkii adduunyada la abuuray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa ayaa banka qiyaamo la keeni buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laakiin isagoo ahlu naara ayaa la keeni doonaa oo naar loo sii wado hal mar keliya intoo la soo qaado ayaa naarta la gelin doonaa naartaa la gelin waa laga soo celin doonaa markaasaa la weydiin doonaa oo la odhan doonaa weligaa adduunyada intaad ku nooleed barwaaqo iyo nicmadima ku soo martay intuu ilaahay ku dhaarta buu leeyahay weligay nicmadiiyo barwaaqo haba yaraatay anumaba arag buu leeyahay waa dadkii adduunyada soo maray waa kii ugu nicmo badnaa ee ugu barwaaqo badnaa hal oo jahanamo la geliyoo laga soo celiyey ayuu nicmadii o dhan ku halmaamay mar keliya nicmadda adduunyadan dul taalla ee dadku maanta nicmad ay moodayaan ee markii nicmo la hadal qaadaba kombyuterkeenna ay ka soo baxayso adduunyadu maanta nicmad markaan hadal qaadno waxa maskaxdeenna markaaba kusoo degdegaysa aqal weyn iyo gaadhi weyn iyo lacag weyn iyo darajad weyn iyo reer weyn iyo islaam weyn baa qalbigeena kusoo degdegaysa nicma salaada jamacaad ku tukatay baa nicmada hadalka ilaahay lenoo sakhiray ku hadlaynabaa nicmada maqalkaagii aad u sakhirtay ilaahay diintiisa inaad maqasho baa nicmada sujuudaad sujuudaysid baa nicmada carabkaad ilaahay kaga shugurinaysid baa nicmada gacantaadaas aad isticmaalaysid baa nicmada nabiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa arkay nin labadaa gacmood halkaa ku go-an labada lugoodna halkaa ku go-an in dhalo oo weliba aan waxbana arkaynin barasloo jirhkiisu cad yahay oo leh ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday ilaaha iga ilaaliyey baan ku mahadiyaa buu ku ducaysanayaa markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi balaayada adiga kaa maqaneed ka alla baryaysaa maxay tahay adigan gacmihiina waad laadahay lugihii waad laadahay araggii waad laadahay midabkaagii waad doorsoonyaho waa baras baad leedahay waa maxay nicmada adiga dhibaatada dadka kale ku dhacday ee balaayada ummadda kale lagu riday ee adiga ilaahay kaa ilaaliyey waa balaayaday buu aad sheegaysid wuxuu yidhi aniga ilaahay jalla wacala wuxuu siiyey qalban shaakiran wa lisaanan daakiran qalbi waxaa ilaahay igu deeqay mar walba ilaahay aan ku xasuusto ku haya cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo jacayladiisa iyo carab waxaa ilaahay i siiyey mar walba aan ku hayo dikrigiisa iyo daacadiisa miyaynan balaayo ahayn buu yidhi ilaahayna laga magan galo dadka ilaahay quluubtii intuu siiyey qalbigoogiina ilaahay ku garan la carabkiina ilaahay uu siiyey carabkoogiina ilaahay ku xusila inagu maanta nicmad markaan maqalo waxa maskaxdeena markaaba kusoo degdegaysa adduunyada dhalaalkeyga dadkii adduunyada soo maray kii ugu nicmad badnaa ee ugu barwaaqo badnaa laakiin maxay ugu taallaa ayaan daro wuxuu ka baxay adduunyada isagoon ilaahay rasuulkiisa garanayn laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliil uma ma'waahum jahannam wabisa almihaad ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay weligoodba gaaladan arladan ay kolba dhinac u gagadoomayaan ee kolba wax iyo tekhnoloji ay soo saarayaan ha ku degin baa nebiga lagu yihi ha ku degmin waxaan doonaynaa baa ilaahay yidhi waxaan darhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun baa ilaahay yidhi ha cunaano ha ciyaaraan ha iska tuntaane iska dhaafbaa nebiga lagu yidhi gadaal dambayse ogaan doonaana baa ilaahay yidhi mataacun qaliil in yar weeyaan raaxada adduunyadu hadday haystaanna in yar bay haystaan uma ma'waahum jahannam halkay ku hoyanayaan waa jahannam baa ilahay yihi walciyaadu billaah kii adduunyada ugu barwaaqo badan buu ahaa ugu nicmo badan laakiin adduunyada waxa uu ka baxay isagoon ilaah rasuulkiisa aanan garanayn isagoon allihii abuuray xidhiidh la yeelan daartu daarta loogu talagalay loo noqonayana aanan qusahay qaadan nebigii la soo diray calayhi salaatu wasalaam ee bashariyadda caalamkao dhan la yidhi way indhalaayihiin waxba ma arkayaan adigaa indhaqabee bini aadamka soo badbaadi la yidhina noloshiisii iyo dhaqankiisii buu u arkay dib u socodnimo afaman yamshi mukiban calaa wajhihi ahadaa am man yamshi sawiyan calaa siraatin mustaqiim baa ilaahay yidhi ilaahay rasuulkiisa ninka raaca waa ninka caadiga labada lugooda caadiga ku socdo weeyaan ilaahay rasuulkiisa ninka yidhi ma raacaayo diintay la yimaadeen iyo shareecadoodana qaadan maayo amarka ilaahay qaadan maayo nebi maxamed dariiqadiisii mari maayo dhaqankii nebi maxamedna dhaqan ka dhigan maayo ninka yidhi waa nin yidhi madaxaan ku soconayaa madax ku socda weligii meel ma gaadho adduunyada dadka soo maray buu ahaa kii ugu necmo badan ee ugu barwaaqo badnaa hal mar keliyo naarta la geliyey buu nicmadda adduunyado dhan ku halmaamay wayutaa biashaddi nnaasi buusan fi dunya min ahli اljanna wayutaa biashaddi الnaasi buusan fi dunya min fi اdunya min ahli اljanna fayusbqu sabqة fi اljanna fayuqaalu laka hal mara bika shidaة qad hal mara bika bu'su qad fayaquulu laa wallahi yaa rabbi aw kama qaala calayh salaatu wasalaam xadiidu macnihiisuu ahaa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa ugu mashaakilka badnaa kaasaa banka qiyaama la keeni buu nebigu yihi isagoo laakiin jannada loo sii wado ahlu jannaa hal mar keliya jannada la tusin ama la gelin yusbaq waa la gelin mar keliya waa laga soo qaban markaasaa la odhan doonaa weligaayo allaha intaad adduunyada ku noolayd wax dhibaato ah wax mashaakil ah wax masiibo ah ma kulantay intuu ilaahay ku dhaarta buu odhanayaa may weligay dhibaato maba arag buu leeyahay waana kee waa dadkii adduunyada soo maray kii ugu dhibaatada badnaa kay xaggiisa faaqada iyo dhibta iyo mashaakilku iyo faqrigu uu ku badnaa weeyaan ee dadka ugu nolol liitay xagga nolosha maadiga marka laga hadlo daahirka sidaasuu ka ahaa laakiin gudaha uu ka raaxaysanayay daahirka ile noloshu midna waa mid daahirka ku tacalluqda maadada midna waa mid gudaha gaalada ilaahay markuu yidhi markuu nebigu yidhi addunyaa sijnu lmuumin wa jannat lkaafir marka uu nebigu yidhi gaaladu janno kuma jiraan jannada uu nebigu sheegay waxa weeyaan shahawaad shahawaadkoogii adduunyada inay ku gudanayaan weeyaan waxba ka xaaraan maaha iyaga waxay rabaan bay cunayaan waxay rabaan bay cabbayaan siday rabaan bay u soconayaan waxay rabaan bay daawanayaan meeshay rabaan bay marayaan waxay rabaan bay fuulayaan waxay rabaan bay ku hadlayaan waayo iyaka maaragtaan xalaal iyo xaaraantu qofka muslimka loo soo dejiyoy shareecadaas qofku markuu ashahaato ee uu islaamnimada soo galo ayay xalaashii xaaraantu qabanaysaa marba hadduu gaal yahay uu ilaahay garanayn uu rasuulkiisii garanayn uu shareecadiiyo diinta aaminsanayn shahawadiisii adduunyadanuu ku gudanaya isagu markaa jannadiisii waa halkan maalintuu dhintana jannadiisiibuu ka baxay oo jahanama loo qaadaya isaga marka daahirkuu ka raaxaysanayaa daahirka aqal wanaagsan gaadhi wanaagsan guri gabarh qurux badan dhar qurux badan wadan qurux badan nolol daahirka ka qurux badan laakiin gudaha way ka ooyayaan amaa muslimka miyaa muslimku daahirka haddii xataa uu noloshiisu ka toosnayn uu dalkiisu burbursan yahay oo abaaruhu ku badan yihiin oo calaadu ku badan tahay oo faqrigu ku badan yahay oo bugtaantu ku badan tahay oo rafaadku ku badan yahayna qofoo muslimku guduhu ka raaxaysanaya tal qisaan inii sheegi niman caddaan oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tegeen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddan ka kalluumaysanayaa oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi dabeedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aada u fara badan wuxuu hi maxaan ka dhigaa waa qiso maal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad laba iyo saddex maalintii aad qabanayseen labaatan baad qaban markaasuu ihi kadibna waxay yidhahdeen in muddo ah u shaqee lacagta yar uruso ururso doon yar baad markaa dambe iibsan doontaa enjin yar baad moteer yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii labaatan aad soo qabanaysay boqol kalluun baad soo qaban ilaa laba boqoloo xabadood ku yihi kadibna markaasay idhahdeen in muddaa sidaa u shaqeeya magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadko dhan baa ku baranaya nin caamaad wadanka ka noqonaysaa oo lagu yaqaano hebel kalluunla baa lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu kadibna dhowr sana sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xaggeyga fadeed baan idhahna jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa deedna waxaad soo qabanaysaa dhowr kun xabadood baad soo qabanaysaa maalintii iyo weliba khayraad badan oo badda ku jira markaasuu hi kadibna gobolada wadanka oo dhan baad ka furaynaysaa markaa branch meelo maaragtaani aada ku iibisid kalluunka wadanka dhanba kalluunka adigaa siinaya markaasuu hi kadibna muddo sidaa u shaqey haddana shan sano lix sano lacagta ururi waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay markaasuu hi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa waad shaqaynaysaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala diraysaa markaasuu hi kadibna qasri weyn oo villa ayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buui wuxuu ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi sownigii hurday maa imikadan waxaan ka wadaa macno isku aragti ma lihin noloshan daahirka maaha nolosha muslimku ibnu taymiya raximahullah ayaa yidhi ina lilaahi jannatan fi dunya adduunyadan dusheeda ilaahay jannuu ku leeyahay ninka jannada adduunyada aanan gelina jannada aakhira ma gala buu yihi jannada adduunyadu waa maxay waa xayaat aliimaani walacmaal inuu qofku noqdo qof qalbigiisa ilaahay mar walba ku haya xuska ilaahay uu qadarka aaminsan raaxadu maaha nolosha daahirka ku hagaagta tan maanta adduunya dadku masiibo u yaqaanaana masiibo maaha adduunyada masaa'ib way jirtaa laakiin masaa'ibta aakhirada masiibada adduunyada jirta masiibada ugu weyn waa dhimashada bal wax ka weyn sheeg musiibo way jirta adduunyada masaaibtu way badan tahay abaartu waa masiibo bugtaantu waa masiibo ilmahaagii oo kaa dhintay waa masiibo islaanti oo kaa xanuunsata waa masiibo ganacsigii tijaaraddii oo kaa baabada waa masiibo hataa ardayga jaamacadaha dhiganay hadduu imtixaanka waayo masiibo u laakiin masaaibta adduunyada inagu helaysa masiibada ugu weyn waxa weeyaan waa geeri weeyaan waa adduunka markay noqoto laakiin aakhire markii la joogo masaaibta aakhirada jirta masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah markay naarta ay galaan qur-aanka ilaahay noogu sheegay wanaadow yaa maliku liyaqda calayna rabbuk qaala inakum maakisuun afartan sannadood ayay ahla naarku naarta ka dhex dhawaaqayaan ay leeyihiin yaa maalik waa malaga furaha naaraha haya bay ku leeyihiin rabbigaa waxaad noo weydiisaa inuu nafta naga jaro bas haska dhimanaba maxay dhimasho u tamaninayaan bal ii sheeg dhibaatada ku haysata ee ee kale ayaa ka weyn dhimashada marka adduunyada markii la joogo masaa'ibtan adduunyada maan dadku ay masiibo moodayaan ta ugu weyn waa dhimashada weeyaan aakhiro markii la tegana masaa'ibta aakhiro masiibada ugu yar waxay noqoni doontaa waa dhimashada weeyaan saa darteed adduunyadu yay nagu weynaan agteenna waxaa la rabaa inay nala weynaato diinta islaamku muslim aakhiradu waa inay nagu weynaato waa la dhimanayaa dhimashada waxaa ka dambeeya ha kula weynaadaan qabri baa ku sugaya qiyaamaa ku sugaya janniya naar baa dambaysa ilaahay baa lagu hor joojin doonaa noloshaadii adduunyada boqolkii sane lagu siiyey lixdankii sane adduunyada lagugu deeqay kontonkii sane adduunyada lagu siiyey waxaad soo ku soo qabatay baa lagu weydiin doonaa daqiiqad daqiiqad baa lagu weydiin doonaa cataa asuleymi raximah llah ayaa nin taabiciya buu ahaayo aada u murug badan salafu saalix waxaa lagu yidhi yaa sheekh murugtaadani aad bay u murug waad murug badan tahee dadka maxaad dheer tahay baa lagu yidhi waa ninka la yidhi soddon sano isagoo qoslayna lama arag soddon sanona samada ma eegin baa la yidhi dhulka unbu sidaa u eega u soconaye ninka meel u caddahay meel ka madow dadkaasi aakhiradaa ku weyneyd iyaka markaasuu ku yidhi almowtu fii cunuqi wlqiyaamatu mawqifi almowtu fii cunuqi wlqabru wاlqabru beyti wاlqiyaamatu mawqifi wacala الsiraati طariiqi walaa adri warabbi laa adri maa yasnacu bi buu yihi warabbi laa adri maa yasnacu bi wuxuu yidhi maxaanad maxaanan u murugoonayn maxaan la murugoonayn buu yidhi geeridii baa qoorta ii suran qabriguna waa aqalkaygii qiyaamahana waa lay joojin doonaa afartan kun oo sano buuhi ibnu cabaas wa fii yowmi kaana miqdaaruhu khamsiina alfa sana afartan kun oo sano buuhi ibnu cabaas ayaa la joogi doonaa banka qiyaame toban kun oo sanana xisaabtaa ku dhamaani doonta bal saacad halkaa joogso maalin ma joogi karna meel afartan kun oo sano ayaa sidaa loo taagnaa buuhi ibnu cabaas oo mufasirkii qur-aanka wax ka hore wax cideedda ka wax kulaylka kaa hareynayaa ma jiro meel la fadhiisanayaa ma meel biyo laga cabayaa ma leh geel la hadhsanayaa ma leh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin shanun yuqniihi waliba waa maalin baa ilahaydhi waa maalin habeen lama sheegin yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowmaidin yowma yanduru lmaru maa qadamat yadaah yowma yacadu daalimu calaa yadayhi yowmaydin tucraduuna laa takhfa minkum khaafiya dalika yowmu taqaabun qur-aankaa lagu sheega waa yom waa maalin keliya habeen male maalintaas waa maalin maalintaas ay sugaysa buu yihi jidka siraadna waa dariiqan dul maraayay rabbigay marka la hor joojiyana waxaa kaloo kulmi ma aqaana buu yidhi laa habeen bay seexdaan walaa maalin bay seexdaan dadkii aakhiradu ay qalbigooga ku dhibicday ayaa ka qoslee lama arkin iyakoo adduunyo dhisanayna lama arkin cumar binu khadaab radia allaahu canhu oo msaxaabadu ay hareero socdaan ayaa meel masbalada meeshan qashinqubka la yidhaah ee wasakda lagu subo ayuu cumar iskor taagay markaabay saxaabadii iyo raggii la socday ajilada ahaa way dhibsadeen ilaa cimaamadahoogii ay sidaa yidhaahdaan markaasuu cumar ku yidhi haadihi dunyaakum allatii taxrisuuna calayha adduunyada aad maalin iyo habeen aad u dadaalaysaan halkay ku dambaysaanna tusinaya eega buu ku yidhi waa taas adduunyadu qiimo ma ninka adduunyada qiimeeyaana qiimo ma ninka adduunyada qiimeeyaana qiime ma leh waxaa qiime leh waa diin ninka diinta qiimeeyaa qiime lilaahi agtiisa ina akramakum cinda allahi atqaakum iimaankaa ilaahay nagu qiimayn hadba intaa diinta islaamka aad qiimaysa adna ilaahay ku qiimayn halka diinta islaamka aad dhigtaa ilaahay adigana ku dhigi maanta muslimiintu halkay halkay joogaan ilaahay ma dhiginayo kaas dhigay yaayna dhigay halkaan joogna maanta camalkeenaa na dhigay adaa isdhigay lima iyo kama baan ku jirnaa maanta dhexdeed lima iyo kama dowlatulcabaasiya ninkii mutawakil la odhan jiray ayaa dad muslimiinu ka qaatay dhulkoogii iyo beerahoogii markaabay dadkii muslimiintu intaysa soo raaceen gabarh walaashii oo la dhalatoo nafiisa la odhan jiray bay ku yidhaahdeen walaalka walaalka aduu ku jecel yahay aduu ku maqlaaye beeraha iyagii tijaaradeedii xoolaha naga qaateen nagala hadal bay ku yidhahdeen markaasay ku tihi saafcalu insha allah waan yeli doonaa sidaas waan la hadli doonaa bay ku tihi halkii iyakoo la taagan buu boqorku dariiqa soo maray baa la yidhi markaasay ku yidhahdeen waa kan markaasaa boqorkii lagu yidhi xaraskiisii baa ku yidhi walaashaabaa meesha taagan walaashaabaa intan taagan oo halkan joogta markaasuu ku soo lexdo walaashii buu yimiday markaasay dadkuna ku soo urureen laba eh, hal erey bay ku tidhi waxay ku tidhi lima markaasuu ku yidhi kama markaasay kala dhaqaaqeen markay ka dhaqaaqeen dadkii markii horeba ninkan ka cabanayey kaga cabanayey ayaa waxay ku yidhahdeen gabadhii waana kii kuu sheegne kugu soo ashkatoogne isagana waa ka ilaahay meesha soo mariye miyaad nagala hadashay bay ku yidhaahdeen markaasu ay ku tidhi waanigii la hadlay ma isaguna waa kii ii jawaabay markaasay ku yidhahdeen lima iyo kama unbaad istidhaahdeen maxaan ka garanay bal noo macnay bay ku yidhaahdeen markaasaan ku idhi lima tadlimuuna annaasa maxaad dadka u dulminaysaan ood waxoogii xoolahooga u qaadanaysaan baan ku idhi markaasuu iigu jawaabay kamaa takuunu yuwalla calaykum waxaad ku tidhaahdaa sidaad ininku aad tihiin ayay madaxdiinuna noqonaya kadha buu yidhi waxaan walaalkii hadalkiisa ka fahmay bay ku tidhi ininku ilaahay u toobad keena haddaad hagaagtaanna madaxdiinna hagaagi haddaad bacnaataanna madaxdiina bacnaan hadduu camalku hagaago xaaladda adduunyadao dhan baa hagaagi hadduu camalku naga xumaadana xaaladda adduunyadao dhan baa xumaan acmaal baa ilaahay doonayaa camal halka maanta muslimiintu ay joogaan camalkoogaa dhigay haddaan soo noqonnana ilaahay tabaaraka wa tacaala raxmaddiisa waa waasic watuubuu ila allahi jamiica ayuha almuuminuuna lacalakum tuflixuun baa ilaahay yidhi soo noqda baa ilaahayna leeyahay dhammaantiin si aad adduunkan iyo aakhiro aad u liibaantaan haddaan liibaan doonayno waa maxay waa inaan ilaahayna u soo noqono haddaan cidhiidriga rabna inaan ka baxno oon faqriga ka baxno oon dulliga ka baxno oo qaxootinimada ka baxno oo gaalada muslimiintu ay gacmaha hoos haystaan haddaan rabaan inay ka baxaan waa in ilaahay loo soo noqdo oo ilaahay u soo noqdo waa maxay macnaheedu kitaabka ilaahay usoo noqda sunnada nebigiina usoo noqda calayh salaatu wasalaam diintiinni usoo noqda see diinta loogu noqon karaa diinta sida loogu noqon kara waa maxay inay noloshiina diini ay timaado dadaal baa ilaahay ku xidhay diinta ilaahay usoo dadaala weeyaan adduunyadan maanta aan ka daba dhacayno yaa bixiya baliisheega yaa bixiya ilaahay baa bixiya qul illaahuma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudilu man tashaa biyadika alkhayr inaka calaa kuli shayin qadiir ilaahay baa bixiya cid kale ma bixiso kuu faqiir ka dhiga waa faqiir kuu qani ka dhiga waa qani kuu ciseeya waa casiiz kuu duleeyana cid cisayn kartaa male kuu ilaahay nicmadu u gartana cid nicmadaa ka weecin karta oo ka qaadan kartaa ma jirto kii ilaahay janna wacala u hadeeyena cidma baadiyeyn karto kii ilaahay baadiyeena cidma hadeyn karto kii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kor u qaado cid hoos uma dhigi karayso kii ilaahay hoos u dhigana cid kor u qaadi kari mayso wixii ilaahay bixiyo cidma mancin karto wixii ilaahay manciyana cidma bixin karto cubaadata binu saamit radia allaahu canhu ayaa markuu da weynaaday inankiisii baa ku yidhi aabba dardaaran dardaaran kama dambaysa isiibuu yidhi adiga weynaadee waad xanuunsan tahay markaasuu yihi waa hagaaga soo fariisiya waa xanuunsan yahay waa dariix u jiifa laakiin qowlkii nabi maxamed calayh salaatu wasalaam isagoo jiifa inuu sheegu diidan yahay ixtiraam uu hadalka ilaahay ixtiraamaayo uu hadalka nebiga xurmaynaayo ayuu yihi soo tiiriya waa la soo tiiriyey markaasuu ku yihi dhegayso inankaygiiyow inaka lan tajid xaqiiq inaka lan tajid inaka lan tajid طacma xaqiiqaة اliimaan xatى taclama ana maa asaabaka lam yakun liykhطi'aka wma akhطأaka lam yakun liyusiibaka hadal macnihiisu haabuu ku yidhi aabba inankaygiiu i dhegayso islaamnimada xalaawadeeda iimaanka macaankiisa laa ilaaha ila اllah macaankeyga maad dhadhamin xaqiiqadeedu qalbigaaga may gelin ilaa aad garataa waxa kugu dhacay sina kuuma dhaafeen waxaa ku dhaafayna sina kuguma dhaceen arkaan aliimaan rukunka ugu dambeeya buu u sheegay waa halka maanta diinta muslimiintu ay ka dhaawacan tahay ilaa man raxima rabbi mooyaane iimaan bilqadar iimaan bilqadar an tu'mina biاllah wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waاlyowm اlآakhir وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وبالqadر khayrihi wa sharihi min اllahi tacaala waxa adduunyada ka dhacaya shariga khayr waa wax ilaahay qadaray weeyaan mowduucaasuu kala hadlay xaqiiqat اliimaan iimaanka macaankiisa laa ilaaha ila اllah xaqiiqadeedu qalbigaaga maysan gelin ilaa aada garataa wixii ku dhaafay sina kuguma dhaceen waxa kugu dhacayna sina kuma seegeen hadalkaana anigu iskama lihi buu ka yidhi nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan ka maqlay isaga oo leh khalqiga ilaahay markuu abuurka abuurayey shayga ugu horeeya ilaahay uu abuuray qalam buu ahaa markaasaa ilaahay ku yihi qalamkii qor markaasuu qalamku yidhi yaa rabbi maxaan qoraa uktub maqaadiira kula shay xataa taquuma saaca hadal macnihiisu ahaa waxaad qortaa baa lagu yidhi ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso waxaa adduunyada ka dhacay oo dhan qor baa lagu yidhi caqiidadaas ictiqaadka noocaasa buu yidhi saxaabigaas waxaana baray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam adoonan ictiqaadkaa qabin haddaad dhimatid waaad waxaad ogaataa naar baad ku dhacday ogo buu ka yidhi iimaan bilqadar waxaad kugu dhacaya waxaad haysato waxa kaa maqan waxa adduunyada isbeddel ka dhacaya yaa keena allah baa keena cid kalama keento waxa ilaahay lahaa cid kale ha u nisbayn maalintii habeenka ilaahay baa keena nidaamka caalamkana gacanta ilaahay maayna gacan kale kuma jiro marka iimaanka iyo diinta barashadeeda waa waa loo dadaalaa amaa adduunyada waa inta ilaahay noo qadarin weeyaan si fiican hadalka u dhagaysta diinta dadaal baa ilaahay ku xidhay adduunyada miya waa inta ilaahay ku qadara weeyaan hal maalo cajibaa nii sheege oday maalqabeene hadduu dhinto dhaxalka ayaa qaata ilmihiisa ilmahaasi xoolahan wax tacaba isaga kama gelin laakiin ilahay baa u qadaray ilaahayba u qadaray waa adduunyadii laakiin nin caalima oo muxaditha oo rabbaaniya oo ilaahay ku xidhan oo weliba karaamo oo ducadiisa la aqbalo oo weli ilaahaya hadduu geeriyoodu dhinto inankii uu dhalay cilmigii xadiidkii qur-aankii karaamadii taqwadii qabuuliyaddii uu lahaa ma ku wareegi kartaa xageyga kama dhacdo ma dhulkeenna ka dhacdo war ma ka dhacdaa dhulkeenna ma jirto waayo waa diin ta hore waa adduunyo tan waa diin diin waxaa ilaahay shardi uga dhigay in loo dadaalo bas haddaad caalim rabto inaad noqoto waa inaad cilmiga barataa haddaad mumin noqoto iimaanka waa la bartaa haddaad dooni mutadayin inaad noqoto diinta waa la bartaa islaamnimada waa dayq ilaahay ku siiyey laakiin muslim dhaba inaad noqota adi dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa shareecadda muslimkuna waa shaksiga islaamnimada yaa inagu deeqa iminka yaa inagu deeqay ilaahay baa inagu deeqay soo ma laakiin muslim quman inaad noqotaa maxay ku xidhan tahay dadaal bay ku xidhan tahay yarxamuka allah bay ku xidhan tahay saa bay culimmadu leeyihiin adduunyada waa deeq ilaahay bixiyo dadaalna waa lagu helaa dadaal aanna waa lagu helaa bal ducana waa lagu helaa oo nebi sulaymaan mulkiga adduunyada ma dadaal buu ku helay bal sheega rab kfir lii wahab lii mulkan laa ynbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab maxaa ku xiga fasaharnaa lahu riixa tajri bamrihi rukaaan xayu asaab markiiba ilaahay waan aqbalay buui ducadiisii mulkiga adduunka o gacanta ka gelinay maaha lacag wuxuu ilaahay weydiistay maaha dibloom iyo tacliin yar maaha waa mulki weliba isaga dabadii cid dambana aan qalmayn ayaa iyuu yihi ilaahow isii dembigayga ilaahow dhaaf mulkiga caynkaasan ilaahow isii ilaahay wuxuu yihi markiiba wuxuu yihi waan ka aqbalno ducadii waan siinay mulki intee leeg baa la siiyey markaa hadalka shimbiraha la baray quraanjada hadalkeegiibuu maqlay dabaylaha loo sakhiray jinka iyo shayaaiinta iyo cafaariidda ayaa gacantiisa ilaahay soo geliyey oo amarkiisay badaha intay ku galaan jawaahirta iyo dhamankay u soo saarayeen aqaladay u dhisayeen wadooyinkay samaynayeen waxali wuxuu u baahdo dhan nebi sulaymaan jinkiiyo shayaaiintu u diraayey waxali waxa shimbire iyo hawada duuloo dhanna korkiisay sidaa u socon jireen waxushira lisulaymaana junudahu min aljini walinsi waayr fahum yuuzacuun xataa ida atow calaa waadi naml qaalat namlatun yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimanakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowliha waqaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wclى waalidaya wan acmala saalixan tardaah waadkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin waa ka ku ducaystay ducadaas mulkigii caalamkao dhan ilaahay intuu soo qaaday ayaa ilaahay nebi sulaymaan gacanta ka geliyey bilaa shuruud wax shuruuda laguma xidhin markaasaa ilaahay yidhi haadaa caطaauna tani waa dayqdayadii famnun aw amsik bikayri xisaab haddaad doonto galladayso oo ciddaad doonto ku galladayso oo sii haddaad doonto hayse baa lagu yidhi waxba lagaa weydiin maayo tan laguma laguguma xisaabin maayoba tan waa adduunyo laakiin qisadii nebi ibraahim calayhi salaam dhegayso waa nebi ibraahim waa khaliilkii ilaahay jala wacala weliba dacwadda imtixaan buu u soo maray markuu weydiistay ilaahay jala wacalaa in loo siyaadiyo iimaankiisa in macrifada rabbigii ay u korodha markuu weydiistay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi اlmowta qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyaطmaئina qalbii maxaa ku xigta qaala fakud arbacata min aطayr shuruud baa yaa la hordhigay isaga afar shimbirood la kaalay baa lagu yidhi haddaad doonayso iimaanka inaan kuu ziyaadino macrifada rabbiga inay kuu korodha haddaad doonaysid afar shimbirood soo qabo mustaiduun diyaar mtinde ya halkaad u socda waad fahamteen soo maha fakud arbacata min aayr afar shimbirood soo qabaa laga yidhi cilm alyaqiin uu leeyahay laakiin wuxuu rabaa cayn lyaqiin inuu arko cilm alyaqiin uu leeyahay awalam tumin baa lagu yidhi maad rumayn waxa dhintay saanu soo noolayno miyaanan rumaysnayn inaan inaan soo saari karno inaan abuuri karno mar kale inaan noolayn karno qaala balaa may waan rumaysanahay buu hi taa rabbigayow walaakin liyadma'ina qalbii waxaan rabaa in qalbigayga iimaanka iyo macrifadaadu ay sii biyo dhigto min daraja cilm اyaqiin ilaa daraja cayn اyaqiin inaan arkaan rabaaba shaygii oo la samaynaya inaan arkaan rabaa waa hagaaga afar shambirood la kale baa lagu yidhi waa shardigaas oday daweyn weliba afar shimbirood oo weliba aan isku nuuc ahayn bay culammadu yidhahdeen oo kala nuuc ah oo mid walba wadan gooniye meel gooniya laga soo qabanayo oday daweyn soo qabashadeedu may u fudu tahay mise waa u dhibyar tahay mise ku adag tahay maxaa loo sheegay qisadan xikmadaha qur-aanka allah ina fahamsiiyo qur-aanka waa inaan tadabur ku akrinaa moogtahay waxaa laynoo sheegayaa sulaymaan oo adduunyadoo dhan ilaahay weydiistayna bilaa shuruud baa lagu siiyey waayo adduunyadu qiima ma leh laakiin ibraahim wax qiima luna weydiistay ka dhigan tahay shuruud baa ku xidhna isaga diintu qiimay leedahay shayga qiimaha le waxaa lagu gartaa markaad adigu aad qiimaha agtaada aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta kun shilin aabba ii keen buu ku yihi kun shilin dhididkaagaan inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqa aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tegay baa la yidhi hooyadii buu ku shilin isiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyeysii way siisay odaygii aabihii buu ugeeyey intuu nin lacagta soo shaqeeya iska dhigay buu hi aabo waatan lacagti ho uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiibu hoosta ka yareego saasuu eegay markaasuu haddana toban maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan Eh, kunkii shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaana kun shilin iiken hooyadii unbuu ku yar wareego hooye lacag isiiyo maxaad ka dhigay oo amaanka way siisay hooye mogta hooye macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unbu haddana ku tuura kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooye kun shilin isiiyo war lacagta beryahan aad iga gurto horta halkeed geysa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi iisoo shaqee anu shaqaa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxay unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa miaal yani maal xataa tafhamu uu shaqo tegey dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u wareysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo kun shilino uu la shaqo tego adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa ugu keena odagii aabbo ho markaasuu uu yihi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yihi aabbo lacagta dabka ka ilaalidee <laughs> nabiga ku sala markaasuu yihi oo maxaa ku jaban bu haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may abatane tii hore way ka duwan tahay bui tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buuhi waaan ka waxaan u soo qaatay maalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga laf ahaantaada oo salaada jamca aada ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aada uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waktigaaga maalkaaga ardayga ardayga maalki ardayga waktigiisa inuu diinta barto ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi طalab اlcilmi fahuwa fi sabiili اllahi xataa yarjica maalkaaga waktigaaga ood wakti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba miig kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aada uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad afar bilood baxayso haddaad laba bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waa waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaabiil kaasi waa tartiibtii dacwaddu gara maree dacwaddoo dhan maaha sidaas ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garab maray dee qolo walba qaar yar mushadidiin noqda oo iska leeyihiin soo maha oo yar nuura ka uu nuuray markaa laakiin manhajku maaha manhajku ma qabo in reerka la dayaca ma qabo manhajku waa manhaj nubuwa wuxuu qabaa nebiga nin baa u yimid calayh salaatu wasalaam wuxuu ya rasuulla inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdigii nebiga dagaalna waa loo baxaayey markaasuu yihi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu hi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid mal nool yihiin markaasuu yii hooyaa ka nool buu yidhi ma kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaagaan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yihi soo janno ma doonaysad ha alzim rijlayha uma uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugahega qabso u duub u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay laakiin waxaan leenahay waktigeenaan qaybinaynaa tafaraq licibaadatii baan ku shaqaynaynaa tafaraq licibaadatii amla sadraka faqrak wailaa tafcal malaatu yadaka shugla walama suda faqraka waktigaan qaybinaynaa waktigaas reerkii waktigaa shaqadii waktigaa tacliintii waktigaa dacwadii waktigaa masaajidkii waktigaa qaraabadii waktigaa ubadkii waliba inaku hadaan dadka af soomaaliga ku hadla wakti baa ilaahayna siiyey laakiin waktigeenna maanta mujtamaceenna afkaa ku hadla intooda badan waktigeenna wuxuu ku daatay maalaa yacni buu ku dhamaaday caamadan leenahay war masaajidada soo gala culammada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaala ilaahay dartii jamacadda u raaco naftaada soo islaax taajirka faqiirka hani oday iyo inaan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqeyna ilaahay baa noo doortay yaa noo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baana doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa lagu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar ku tahay salaadiiyo soonka iyo zakadiiyo xashku aday gaar ku yihiin laakiin waxaa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwaddiiyo tacliinta ummadda anfacaysa diintanna sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedille maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya kudha ay u dhammaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada beri annagoo joogna ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac laba biloodoo na raac afartan cisho wuxuu yidhi niman dhowr iyo labaatan sanaan joogay bui yurub danmarkii baan dhowr iyo labaatan sano joogay shaqo bisaarad wadankanaan dhowaan soo galay buu yihi haddaan shaqo raadinayaaye niman culumoy shaqo ilaahay ii weydiiye shaqo yaroo fiican buu yihi annakii buu taalac noo raacayba ilaa waa guri lagu saleedo mogta <laughs> markaasaan haddana gobol kalaan tagnay nin waxaan hallay markaa isaguna yidhi dalka maraykanka waxaan ku noolahay toddobiyo sano bal toban berina raac oo naftaada soo islaaxi oo bal aakhirada dareenkaygii dareenkii aakhiro in yar kaala ilahay la soo munaajoonay markaasuu yidhi toddobiyo soddon sanaa joogaa buu yihi maanta dhinta kafan ma haysta buu waxaa la ii sheegay buu inuu australia ka qaraxday australia aan u dhoofayaayo qolaa nool ii ururinayse culumay ducadaygu dara buu yidhi haye kugu darne socodna waa ka soo noqonay anakoo dubay habeen marayna eraboorka dubay ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma soomaaliyeed baa tahay a soomaaliyeed baan ahay ka timid hooyo inamadan wiilashan australia ku dhasheenoo wadanka noloshiisibaan fahmi weyno dalkoogiiyo soomaaliya ayaan ku celinayaabay igu tihi markaa ii soo duceeya kii dalka joogay xagguu u socdaa wuxuu ku ducaysay ilah yurub mari geli kii yurub joogay ilaahu marun maraykani geli north america i geli kii maraykan joogay australia iyo gaadsii kii australia joogayna noloshii waan garan weyno he soomaaliyaan ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku nin baa yidhi dayax gacmeedkii u horreeye la diray buu yidhi waa kaftan laba nin baa loogu tegay buu dayaxa dul fadhida soomaaliya hindi hindigii baa loogu yihi meesha maxaad ka qabanaysaa markaasuu yihi ganacsi ganacsi baan ka yar ka yargelinayaa buu yidhi waa dhul cidlaa soomaaligii baa maxaad ka qabanaysaa transit baan ahay buu <laughs> nebiga ku salli xaggee markaa u socnaa bal sheega war meeshaan ku fiicannahay innaku waa diinta weeyaan insha allah dhahada diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro dee diinta dadaalkeega insha allah inaan ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin allah inagu anfaco saad noo soo dhaweyseen allah inii soo dhaweeyo allah inagu anfaco sala allahu calaa sayidina